بمجتهد فقها وبرهانا تراه مضطلعا بالفقه يشرحه ويعمر الأرض تفسيرا وتبيانا والعلم بالله نور جل حامله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى يا كريم يا لطيف اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين darsigeeni lixaa toddobaad darsigeenii toddobaad ee kitaabkeenii matnu abi shujaac sheikhu raximah allahu tacaala wuxuu yidhi faslun fii salaati alkhawfi salaadii ma garanaysaa xilligii cabsida la tukanayey salaadii xilligii dagaalada lagu jiray ama cabsida lagu jiray la tukanayey waaya marka shiikhu salaadihii oo kale oo idin markuu soo sheegay salaatul khoofu salaad gaara maaha salaadihii hore la mid tahay wuxuuse xaggan ugu sheegay maadaama shuruudaheedii wax ka mida ah laga tanaasulayo salaadii maadaama shuruudihii salaada wax ka mida ah laga tanaasulayo ayuu si gaara ma garanaysaa ugu sheegay oo u tilmaama se lama socotaan yaah ila soco oo tusaale ahaan salaaddii markii dagaalka lagu jiro hore waxaa usoo sheegnay qofkii inuu hee qofkii haddii dagaalkii la galo inaan qibladii la tixgelinaynin soo maa mesdon in camal fara badan qofku sameynayo ordayo oo magaranaysaa wax badan baa jira marka in camal badan la sameeyo salaaddii waxbay u dhimaysa sax in qibladii loo jeestana salaaddu hee maba ansaxayn kuwaasiyo kuwo lamida marka markii laga tanaasulay dagaalkii dhexdiisii ayaa waxaa khasab noqotay in hee baab gaar ah laga dhiga baabu salaati alkhawf markaa ma ku dhacay marka waa salaat baabu salaatin fi lkhawfi saas weeye macnuhu wa salaatu alkhawfi calaa halaathati adrub salaada salaada la tukanahayo xilliga dagaalada ama khoofka lagu jiro saddex siyaabood weeye axaduhaa tan koowaada an yakuuna alcaduwu cadowgii inuu yahay cadowgii muslimiintu ishayeen oo dagaalka lagula jiray inuu yahay fii hayri jihati alqiblati qibladii meel aan ahayn inuu cadow kaa jiro fii hayri jihati alqibla jihadii qiblada hee jiha aan ahayn inuu cadow kaa jiro geeskan inuu jiro ama geeskaa jiro ama gadaal jiro halkaa inuusan kaa jirin see loola dagaalamayaa marka shiikhu wuxuu yidhi fa yufariquhum wuu u kala qaybinayaa al imaamu imaamkiisa ma garanaysaa ciidanka watay ciidankii wuxuu u kala qaybinayaa firqatayni laba laba kooxood buu ka dhigayaa wuxuu leeyahay afar boqol baan ahayn laba boqol iyo laba boqol baa laga dhigayaa firqatun kooxi taqifu waxay joogsanaysaa oo istaagaysaa fii wejhi alcaduwi cadowga dhinaciisiibay istaagaysaa cadowgaa loo dirayaa dhifiiska inay gasho oo inta salaada xaggaa lagu jira cadowgii xaggee jiraa cadowgii meeye geesaha iyo gadaal sooma ahayn qiblada waaba loo jeedaaba ayada marka cadowgii hadduu gadaal iyo meelaha jiro laba qeybood baa dadka laga dhigayaa qeyb cadowgii waa loo dirayaa inay dhifiisada gasho oo ilaaliso suusan usoo gelin wadanka soo mid maa wa firqatun keex koox kalena khalfahu imaamka gadaashiisa istaagayaan oo salaaddii bay tukanayaan labada qeybood baa laga dhigay fa yusallii markaasuu shiikhu imaamku tujinayaa bilfirqati kooxdii allatii kooxdaasoo khalfahu ka dambaysay rakcatan hal rakca buu tujinayaa muxuu tujinayaa hal rakco markuu ragcaddaa tujiyo oo la wada istaago waa la wada xidhay faatixadii baa la akhriyey waa la wada rukuucay waa la wada ictidaalay sujuudi baa la wada aaday waa laga soo kacay soo istaag maaha markaa markii la istaago halkaa ragca ku dhamaatay ragcaddii labaad baa la galay uma kadibna tutimmu way dhammaystiranaysaa kooxdaasi linafsihaa nafteeda u dhammaystiranaysaa laba ragcadood bay ahayd sooma ahayn salaadii subax kaleeto hal ragcuu tujiye ragcaddii labaad ayagaa la imaanaya imaamku waa iska sii taagnaanaya faatixadu qur-aanku iskasii dheeraysanaya ragcadood labaad ayagaa la imaanaya faatixay akhrinayaan way rukuucayaan way sujuudayaan way ataxiyaadsanayaan way ka baxayaan haggee aadayaan qolihii kale meeshay jireen kuwii kaleo dhufasa ku jiray baa soo dhaqaaqaya imaamkiiyo maxay u imaanayaan ragcaddii labaad hee u taagan markaasay ku xiranayaan ayaguna waa tan uma kadibna tutimu bay dhammaystiranaysaa linafsiha nafteedii bay u dhammaystiranaysaa wa tamdii markay dhammaystirato ka baxdo salaadii de wa tamdii waxay u dhaqaaqaysaa ilaa wejhil caduwi xaggii cadowga u dhaqaaqaysaa dhifiiskii cadowga laga ilaalinayay ayay soo gelaysaa markay soo gashaa iyo qolyihii kala meeye marka yaah wata'tiya way imaanaysaa wata'tii way imaanaysaa addaa'ifatu alukhraa kooxdii kalena way imaanayaan kadib markay yimaadaan maxaa dhacaya fa yusallii wuu tujinayaa bihaa kooxdaas wuxuu tujinayaa imaamku haye rakcatan ragcad buu tujinayaa isaga tii ugu dambeysa waayo soomaa ayagana toodii koowaad weeye kadib markuu tujiyo imaamku muxuu samaynayaa in istaaguma harin muxuu samaynayaa salaadiis waa muxuu samaynayaa ataxiyaad buu fadhiisa somaahan ataxiyaadkuu isaga jirayaa ilaahay buu dikrinayaa ducaduu iskasii dheeraysanaya ataxiyaadkiisa buu akhrisanayaa ayagu maxay sameynayaan yaah wa tutimmu linafsihaa naftoodii bay u dhammaystiranayaan markay u dhammaystirtaan wa yusallimu bihaa wuu salaamo naqsanayaa markaa imaamku marka imaamkii muxuu sameeyey labadii qolaba hee wuu tujiyey jamaacay ahaayeen soo maa qolyihii koowaad istaagii buu ku sugay qolyaha labaad muxuu ku sugayaa yaah ayaa la socda xaggee ujeedaan jeedaan yaakhi qolyaha labaad xagee ku sugayaa taxiyaadku ku sugayaa oo istaagayaan ayagu toodii labaad bay soo samaysanayaan soo rukuucayaan soo sujuudayaan sujuudii bay la imaanayaan fadhigay ugu imaanayaan way taxiyaadsanayaan kadib imaamkii buu ka baxayaa ayaguna waa ka daba baxayaan ila socda noocaasi waa hal nooc waa markuu cadowgu jiro buu ku yidhi shiikhu hee meel aan qibladii ahayn haye wathaani qaybta labaadi an yakuuna alcaduwa cadowgii inuuba yahay hee fii jihati alqiblati qibladii xaggeedii inuu ku sugan yahay wuu fiirsanayaaba halkaasuu uga jeedaa yaah meeluusan qorigiisa hubkiisa ka soo gaaraynin buu uga jeedaa xaggaasa oo qibladii xaggeedii ah waaya muxuu samaynayaa marka fayasufuhum wuu safahayaa alimaamu imaamkii wuu safayaa safayni laba safuu ka dhigayaa hadday badan yihiinna waa laga badinayaa wayaxrumu bihim wayuxrimu bihim dheh wuuna la xiranayaa salaaddii waa la wada xiranaya imaamkii dadka askartiiba kulli waa la wada xiranaya ma la wada xidha afar boqol bay ahaayeen afar saf baa laga dhigay tusaaleahaan afartii safba way wada xiranayaan ina cadowgii meeye waa loo wada jeedaadee soo maah wakaa haye waa la rukuucayaa faatixadaa lawada akrinayaa waa la rukuucayaa samic allah waa lasoo dhahayaa sujuud markii loo dhaqaaqaya waa lakala harayaa fa idaa sajada markuu markaa sujuudo intii kale lasoo sinaaye sajada macahu waxaa la sujuudaya axadu safayni hadday laba saf ahaayeen hee labadii saf midkood baa sujuudaya kaa hore inuu sujuudaa marka hee wacan oo raacaya kii horaa raacaya axadu safayn khasab maa inuu kii hore raaco laakiinse inuu hore ahee inuu raaco ayaa ayaa wacan sajada waxaa la sujuudaya macahu la jirankiisa axadu safayni labadii saf midkood baa la sujuudaya ayib markuu la sujuudo haye ula soo sujuudii labaad buu la sujuudayaa saasuu ula soconaya uula kacayaa marka markuu istaagaan wa waqafa wuu sii taagnaanayaa assafu safkii al aakharu ee kaleeto uu sii taagnaanayaa yaxrusuhum xaal oo heeh uu ilaalinayo ilaaluu sii gelayaa isagoo salaadii lagu wada jiro qolyahanuu sii sujuuday markay sii sujuudaan asagoo istaag istaanbey buu kusii jirayaa cadowgii baa la isdaawanayaa haddii lawada sujuuda dee dushaa lagaga imaanaya khatar weeye soo maah mm-hmm watutim mhm, oka fa rafaca markay soo kacaan dabcan ragcadii koda la kaco tusaale ahaan haye sajaduu iyagiina way sujuudayaan wey kadib sujuud sujuud bay la imaanayaan kadib noola soo bay la soo kacayaan tii labaadna saasoo kale weye waa la sujuudayaa fadhigii markii way fadhiistaan ayaguna soo sujuudayaan waxaa la isugu imaanayaa hee fadhigaa la isugu imaanayaa waka ayib noocaasna waa sidaa markii yahay cadowga uu joogo qiblada horteeda hortaada ah waa la wadagelayaa salaadii ee salaadii baa lagu kala dambeynaya laakiinse hal mar baa la wada hee xiranayaa maxaa kugu haray waaya wathaalithu nooca saddexaad an yakuuna inuu cadowgu ahaado in uu magaranaysaa an yakuuna yacni inuu ahaado in magaranaysaa in la helo dheh ama inuu dhaco shayg salaaddii ay dhacdo fii shiddati alkhawfi cabsi daran dhexdeed inuu salaaddu dhacdo ama xaaladdu inay ahaato cabsi daran dhexdeedii alxarbi dagaalkuna uu hilboobo ilmi waxaa laga wadaa yacni faraha laiskula iskula tugo wey maxaa la iskula tegay faraha warmihii iyo seefihii baa isdhaafaya amase dee diyaaradihii baaba duulayo ninkii madaxa kor u qaada horey u socodsiinaya haye markaasoo kale maxaa dhacaya fa yusallii qofkii wuu u tukanayaa kayfa amkanahu sidae u suura gasho salaaddii iska cafi ma jidho dagaalka uda u hadduu ku haysto xilliga salaadda kama saari kartid wuu tukanayaa qofkii marka kayfa amkanahu siday hee sidii ay ugu suu ragelaysa ayuu tukanayaa haa qibladii hadduu u karo ha u jeesto hadduu usoo jeensan karin meesha loo jeeda ha u jeesto camal fara badan ha la yimaado hadduusan sujuudi karin sujuuda ha ishaaro hadduusan rukuuci karin rukuucda hee ha ishaaro kayfa amkana siday ugu suuragal tahay hu isaga warkaama ku dhacay wuu u tukanaya raajilan lugley ahaaya midkii lugeynayey aw raakiban ama gaadiid saarnaaya oo qof gaadiid saarna ahaado markii salaa waqtiga caadigaa lagu jiray salaada waajibka in lagu tukaday gaadiid masaxbi ahayd gaadiid soconaya laguma tukan karayn soo maa yaa laakiin hadda muxuu ku yidhi shiikhu mar haddii dagaal lagu jira hee ma gaadida saarnow ama lugley noqo waa ku kaa mustaqbil alqibla qibladda u jeediya wa hayra mustaqbilin lahaa ama yuusan u jeedinaa waa isugu mid ah, salaadii inuu tukadaa markaasoo kale laga rabaa keliya halkaa marka waxaa ka fahamtay diintu marnaba salaada kama tanaasulin qofka hadduu marba marba hadduu qofku caqli iyo takliif leeyahay oo qaangaar noqday soona jeedo xasuustana salaaddii sanna looga tegi mayo faslun fi libaasi dharkii shiiku xaggan dharkii buu ka hadlay libaas marka waa wixii la xiranayey marka waxaa libaaska soo gelaya xirashadii keliya maaha wax kastoo loo isticmaalayay maradii lagu fadhiisanayey tii la xiranayey tii lagu tiirsanayey tii lagu tukanayey waa hukaa wa yaxrumu xaaraan waxaa ka ah cala rijaali shiikhu marka salaatulkhoof uu dharkii daba xijiyey wuxuu kuu daba xijiyey horta inuu kow kuu sharaxo asalka casalka dharka rag maxaa xaaraan ka ah maxaasehe aan xaaraan ka ahayn labo inuu ku ogeysiiyo hadday daruuro iyo hawli timaado dan hadday timaado iyo daruuro wixii xaaraanta ka ahaa dharkii xaaraanta ka ahaa raggu inay hee xiran karaan intaan inuu ku ogeysiiyo buxagan kugu keenay warkaama ku dhacay hadduu qofkii ninkiis leeyahay dharka xariirta ah haddaa xiratid saaka wax badan bay kaa badbaadinayaan oo dhaawacyo ah daruura buu u xiranaya macnuhu waa sidaa taas inuu kuu keeno ayuu shiiku meeshan kugu keenaya muxuu ku yidhi shiikhu wayaxrumu qaacidadii guude wayaxrumu xaaraan waxaa ka ah cala rijaali raggii waxaa xaaraan ka ah lubsul xariiri xariir inay ku labistaan ama ku seexdaan ama ku fadhiistaan ama ku tiirsadaan yacni isticmaal noocuu yahayba xaaraan bay ka tahay watakhatumi inay faraanti ka dhigtaan baa xaaraan ka ah takhatum inay faraanti ka dhigtaan bidahabi dahab ama ha yaraado ama ha bato in dahab faraanta ay ka dhigtaan heeh heeh xaaraan weeye ha marka ragga dahabka isu qurxinaya khatar weeye xaaraantaasaa qabsanaysa wayaxillu xalaal bay u yihiin labadaasba xariirtii iyo dahabkiiba xalaal bay u yihiin linnisaa'i dumarkii xalaal ba u isticmaali karaan xiriir bay ku labisanaysaa ku seexanaysaa xiranaysaa hadday rabto dahabkii bay iska iska lulaysaa faraanta ka dhiganaysaa xijimo ka dhiganaysaa wa qaliilu dahabi dahabka kiisa yar intiisa yar iyo wa kahiiruhu dahabka intiisa badani xagga xukunka fi taxriimi xagga xaaraantinimaynta sawaan waa ka sameeyiin shiikhu dahabkan waa yaryahay xaaraantinimadiisa ka bixi mayo isticmaalkeedu maya mar waxaduu dahab yahay raggii ama ha yaraado dhibic hadduu yahay iyo hadduu magaranaysaa magaranaysaa intaasoo kilograam yahay labadaba xaaraan wey in la isticmaalo raggu ay isticmaalaan ka warrama dahabkii weelasha laga dhiganayay ragga baa ka xaaraan dumarka wuu bannaan yahay soo soo maahayn saa hore usoo dhigannay aye yah ha awaani dahab walfida iyo in magaranaysaa la kaydsado alaabta saasoo kale ah xaaraan bay ka ahayd rag dumarba hadda marka dahabka dumarka loo ogolaado way ka isu qurxinayeen waa fahamtay soomaa maa iyo kay keydsanayeen oo dahabaan u keydsanayeen inay isu isticmaalaan isku qurxiyaan iyo wixii la halmaanay kii hore wuxuu ahaa kitaabkii hore inta kusoo dhiganay weel in laga dhigo qaado dahaba saxan dahaba maxaa eh, eh, wixii koob dahaba xaaraan bay raggii dumarba ka ahayd inay wax ku cabaan isticmaalaana hadeerna xirashadiisii iyo farantika digashadiisii baa raggii loogu daray dumarkiisa waa laga soo reebay inay hee ayagu isticmaali karaan oo eh, dahab iyo ka dhigan karaan muxuu ahaa faranti iyo wixii lahalmaali waqaliilu dahabi dahabka intiisa yadhiya wa kathiiruhu intiisa badan hee fi taxriimi xaggii xaaraannimada sawaan waa ka siman yihiin waidaa kaana ayib waidaa kaana dahabka asaga xaggaa dhig aslan fidadii xariirtii baa loo yimi waidaa kaana hadduu yahay bacdu thoobi marada qaybteeda hadday tahay ibriisaman xariir hadday tahay waa nooc xariirta ka mid ah nooc xariirta ka mid a ah hadday tahay maradii qayb ka mid ah baa nooc xariirta ka mid ah wa bacduhu qaybta kalena marada soo hadhayna qudnan waa suuf aw kitaanan amase waa maryahaas ma garanaysaa kitaanka la yidhaahdo waa iska maro caadiya oo garanaysaa la sameeyo oo aan xariir ahayn suufka inay iska xigtaa dhici karta hadday tahay yacni qayb waa maradii qofku xirnaa qayb waa xariir yaah gabadhii dumarka ahayd maradaa xirnayd qaybna waa xariir qaybna waa mara caadiya markaa maxaan leenahay markaas waa u bannaan tahay soo ma yaah yah haddii laakiinse wada xariir tahay ka warrama ha ayaga loo kala gurmaya gabdhaha yah waxaa loo kala goraya waa ragee waa ragga weeye raggii baa laga hadlayaa hadda gabadha ama xariir wada xirato ama xariir wada xirato ama xariir ha xirato ama yeesan xiran ayadaba waa xalaalo warkaa maydin dhacay haye iska jira soo demiya ku dhaha marka ninkii maraduu xidhanayey qayb ka mid a ah hadday xariir tahay qaybtii kalena ay tahay suuf ama kitaankaas maradaas noocaasa ah, magacaa leh jaaza way bannaan tahay arrinkaasi way bannaan tahay waa arrin bannaan jaaza waxaa bannaan lubsuhu in la xidha ayaa bannaan maa lam yakun waa haddaysan ahayn al ibriisamu hee xariirtu hee haaliban tan badan waa inaysan ahayn maradii ay xirnayd afkeedii hore iyo garanaysaa meelahan garanaysaa lagu qurqurxiye iyo maradii kalaa ka badan soo ma ahayn marka waxaan leenahay marba haddaysan baashu xariirtu haalib aysan ahayn maradii markaa raggii way xiran karaan weeye ma jaaza way banaantahay lubsuhu in la xidha ayaa banaan yakun libriisan haduusan ahayn hee haaliban mid badan usan ahayn faslun fii bayaani axkaami tajhiizi lmayiti wamaa yatacallaqu bihi fasalkan wuxuu fasal u yahay fii bayaani axkaami tajhiizi lmayidi meydkii diyaarintiisii axkaamtii ku tacalluqda ee caddeyn la caddeynayo iyo wamaa yatacallaqu bihi hee wixii la halmaalay wixii hee la halmaalay yelzamu waxaa waajib ku ah waxaa waajib noqday fil meyiti meydkii waxaa waajib u noqday arbacatu ashyaa afar arrimood qof marka sidaba qof sidaba mar haddaa dhalatay oo adduunkaa timaaday geeri baa waajib ku ah marba haddii alla kusoo sa adduunku keenay waxaa kala hubaa inaad sii soconaysid bal qofki inuu dadaalo iska warhayo garanaysaa e maantada uu joogo maalintii u dambeysay uu ka dhigto uu yidhaahdo alla ilaahay beri lama hubo shalayna tagtay maantaa la hubaa camalkeeda la yimaado dadaalo xasuusto geerida baa looga baahan yahay marka qofki hadduu aakhiro aaday hadduu qofku gebageba yahayo sii socdo in loo laqimo shahaadada laa ilaaha illa allah agtiisa lagu dhaho waa fiican qul aadaan dhihin qul laa ilaaha illa allah aan dhihin qofkii waxaa dhici karta inuu hee inuu caroodoba yidhaahdo arrinkaa kaxee marka maxaa la rabaa agtiis maxaa u dhahaysaa laa ilaaha ila allah laa ilaha si dhimrina iska dhahaysa agtiis markuu qabsado baa joojinaysaa laa ilaaha illa allah dhawaaqeedii mar dambe hadduu hadal kale yidhaahdo waa bilaabaysaa laa ilaaha illa allah laa ilaha waxaa rataa marka u bahasho ka baxayso hee inay ugu dambayso baa la rabaa waa xaqiiqo weeye jidha weeye qofka inuu diyaargaroobo labadaa mitir baa leedahay adduunka ku leedahay waaya qofkii marka dhintay muslimiintii dhexdoodii afar arrimood baa u waajibtay kow qusluhu in la dhaqo labo wa takfiinuhu in in la kafmo wasalaatu calayhi in lagu tukado wa dafnuhu in la aaso in afartaasaa waajiba waajibkuna waxa weye waa kitaabta hora kusoo dhigan waajib nooceeah fardu kifaa'i weye kifaaya maxaa laga wadaa cid kale hadday samayso wuu ka dhacayaa haddaysan cid kale samayn intii meydka ka warhaysay wada dembiilayaal bay noqonayaan markaa ma ku dhacay iska jir waaya wathnaani laba qolo laba qolo oo muslimiinta ka mid ah laa yughasalaani lama dhaqo lama hee lama dhaqo walaa yusallaa calayhimaa lagumana tukado lamana dhaqo afartii axkaam ee ay lahaayeen laba ka mid ah u haraya labana loo sameyn mayo lagu tukan mayo lana dhaqi mayo maxaa usoo haray in la kafmo iyo in la aaso labadaas xaqoodi waa u jiraan labadaa marka waa labadee ashahiidu kii ku dhinta ku shahiiday fii macrakati fii macrakati almushrikiina mushrikiin dagaal lagula jiray dagaalkaa dhexdiisi buu ku dhex dhintay ah dagaalkaasuuna ku dhintay warkan waa ku dhacay soo maa amase dagaalkii dhaawac culus ba kasoo gaarayoo naf kuma harin dagaalku markuu dhammaaday naf ku hadhayba ma leh waa qirric leeya isna shahiidkaa lagu xisaabinaya ninka seexdayo waaya marka labadaa qof shahiidka kow ka ah shahiidka waa kee fii macrikat lmushrikiin laba qoloo muslimiin istigaaraya dhexdooda maaha shahiidu shahiidku waa kee shahiidka la sheegayo ashahiidu fi dunya walaakhira kaasa laga hadlaya kii adduunka iyo aakhiraba shahiidka ahaa kuwo waxaa jira aakhira shuhada ah laakiinse adduunka shahiida ahayn oo afartii meydka loo sameynayo la dhaqayo la dhaqayo lagu kafmayo lagu tukanayo la aaso kii ma garanaysaa umushii israacday iyo ma garanaysaa kii haftay oo biyaha ku haftay iyo kii waxaasoo dhan ay fara badan yihiin dadkaa shahiido weeye laakiinse aakhiray shuhada yihiin adduunka axkaamtii qofka caadiga ah oo dhintay baa baa la marinaya afartii baa waa loo dhaqayaa waa la kafmayaa waa lagu tukanayaa waa la aasayaa amaa shahiidka gaala dhex dagaalkii gaalada lagula jiro dhintay kaa maxaa loo yaqaanaa shahiidun fi dunyaa wal kaasoo kale wey kan laga hadlayo waaya waa man maata biqitaali lkufaari ama man maata yuqaatilu lkufaara weeyaan kaa marka waa mid wasiqtu ilmihii magaranaysaa dhiciska ahayo soo dhacay alladii kaasoo lam yastahilla aan kor u qaadin saarikhan xaaluya mid qeelanaya aan cod kor u qaadin istahilli yani waxaa weeye lam yarfac sawtahu codkiisa kor aan ugu qaadin saarikan asagoo qaylinaya shahiidkii waa garanay ilmaha yarkaa saddex midkood waaye ilmihii yarkaa markuu saa u dhashay hadduu naf ku jidho calaamada naf la tusinaya ama wuu qayliyey ama wuu dhaqdhaqaaqay ama naaskoodii buu qabsaday calaamadaha haddaan ku aragnay calaamo la tusiso weeye qofkan inuu qof nool isagoo nool ku dhinto isagoo nool soo baxay soo maa sidii qof weyn baa loola dhaqmayaa isaga waa la dhaqayaa waa la kafmayaa waa lagu tukanayaa waa la aasayaa qofkii nolol ku yimaaday warkama ku dhacay ama calaamadihii nolosha laga helay haddii calaamadihii nolosha aan laga helin oo asagoo meyda uu soo dhacay maxaa la sameynayaa qofkaas shiikhu wuu ku sheegay kuu ka hadlaya waa isagii muxuu ku yidhi qofkii saa kusoo dhacay cafan tanshiiqa qofkii saa kusoo dhacay lagu tukan mayo laakiinse waa la dhaqayaa waana la kafmayaa waana la xaasayaa maxaa ku haray yaa ayib taasiraad baa kaadhay soo maahan qof ilmihii wixii e, calooshooda ku jiraa soo dhacay suuro bini aadanna maleba kaasoo kale waa la aasayaa waa fahamta soo maa ah? haddii mara lagu duwo waa la iska caasaya in la dhaqaaqsa maaha maraya inta lagu duwo baa la caasaya saddexdaa darajay ka leeyihin inuu ilmihii isagoo nool soo dhaco oo calaamadihii nolosha laga helay sidii qof weyn oola dhaqan afartii xaalaa marinaysaa war ma garads inuu soo dhacay isagoo aan nafi ku jirinba maxaan leenaha waan la dhaqayaa waan la kafmayaa waan la aasayaa maxaa ku haray muuqaal bini aadanba ma lahayn qofkii ilmihii soo dhacay noolna kuma imaan muuqaal binaadana ma lahayn dee wax ka soo dhacay buu ahaa waa la isku uruurinaya maxaa la sameynayaa waa la casay shiikhu marka wuxuu yidhi wasiqdu annaazilu qabla tamaamihi wey asiqdigu waa kii ilmaha hooyada kasoo dhacay asagoo wakhtigiisii aan buuxsan kaasi hee eh, eh, kaasoo alladii kaasoo lam yastahilla saarikhan aan hee qaylin lam yastahilla codkiisa kahor aan u qaadin saarikhan asagoo qaylanaya la dhaqi mayo laguna tukaan mayo buu ku yidhi laakiinse maxa uu leeyahay in la kafmo in la kafmo lana aaso marka waa ujeedaa marka sheikhu tuu hadda sheegaya waa tii labaad tee buu sheegayaa ilmihii wuu soo dhacay muuqaal bin aadan buu leeyahay laakiinse hee nolol kuma soo bixin shiikhu wuxuu yidhi waa la kafmaya waa la aasaya muxuu ka reebay dhaqidii buu ka reeba dhaqidii iyo salaadii buu ka reeba kii kaloo saddexaadna haddee isagu muuqaal bini aadan ba aan lahayn isaga maxaa la sameynayaa mhm. wa waa la dhaqayaa almayitu meydkii waa la dhaqayaa witran tira isdheer baa la dhaqayaa oo waataan soo faahfaahinay shiikhu waatan uu sheegay wa yuqasalu waa la dhaqayaa almeyitu meydki waa la dhaqayaa witran tira isdheer baa la dhaqayaa tatan waxaan kusoo dhiganay meydka in maxaa u yar oo waajibka rogaya in jirkiisa biyaha la wada gaarsiiyo kamaalkuna wuxuu ka bilaabanayaa sida shiiku sheegayo kamaalku sida shiiku sheegayo ka bilaabanayaa kow witr in la dhaqo oo wayakuunu uu ahaado fii awalihi witrka qaybta koowaad dhaqidda koowaad qusluhu fii awali quslihi wayakuuna uu ahaado wayakuunu wuxuu ahaanayaa fii awali quslihi dhaqiddiisa koowaad sidrun baa ahaanaya gob baa lagu dhaqayaa yacni booskii shaambada iyo wixii halmaalay gob in lagu dhaqo marka koowaad qofkii baa loo istinjeynayaa kadib maxaa la sameynayaa gob baa lagu wada dhaqayaa geedkii goobta ahaa haddaan la haysanna shaambooyinka booskiisi waay markii gobtii lagu dhaqo maxaa ku xigay baan idhi biyo in laga raaciyo hee in biyo laga raaciyo gobtii waa labo saddex maxaa ahayd biyo nadiifa ah oo markaa cad hee in markaa haddana hee lagu qabeeyo wa fii aakhiratahu shay marka waa biyaha caddaa wa fii aakhirihi qubayska ugu dambeeyo saddexaadna shay-in inuu xoogaa ku daro oo min kaafuurin geedka kaafuurka ah geedka udgoonoo kaafuurka ahee inuu ku daro yacni kudarid wuxuu ku darayaa biyihii magaca aan ka bedelayn xoogaa yaroo biyihii magaca aan ka bedelayn inuu biyihii nadiifka ahee u raaciyo intaa marka maxaa la isku dhahayaa saddexda maxaa la isku dhahayaa haslatun waaxidatun khaslatun waaxiday noqonaysaa warkaa maa ku dhacay marka marka koowaad gob baa loogu dhaqayaa gobkii biyaa laga raacinayaa biyo nadiifa markaa cusubba haddana hee waa adnal kamaal maxaa la dhahaa adnal kamaal baa la yidhaahdaa qofkii baa loo qubeeyey wa yukafanu waa la kafmayaa fii halaathati ahwaabin saddex mara ayaa lagu kafmayaa ragga iyo dumarka u biidin ee cadcad laysa fiihaa aysan ku jirin raggii qamiisun qamiiskii walaa cimaamatun iyo cimaamadii aysan ku jirin raggii haddii la raba in ayagoo waxba la raacinayn dhar cadkaiyo lagu kafmo saddex mar ayaa hee lagu kafmayaa buu shiikhuu ku yidhi walmar'atina qoftii dumarka ahaydna ma garanaysaa waxaa lagu kafmayaa fii khamsati ahwaabin shan maro ayaa lagu kafmayaa biidin ee cadcad martee shanta maro ma wada cadcadaadayay <clears throat> ninkii eh, haddii la kafmayo oo dharka dhar waxba aan la khamiis nicmada aan la raacinaynin laba saddex maroo cad baa lagu kafmayaa taasoo masalo maaha dumarkiina haddaan waxba loo raacinaynin hee eh, laba saddexa maroo cad baa lagu kafmayaa ayib laakiin haddii dumar raggii la raacinayo khamiis iyo cimaamad haddii la raacinayo saddexdan baran waa la raacin karaa marka maxaa ninkii lagu kafmay khamiiskii iyo cimaamadii iyo saddex maro iyo saddex maro soo maa qofkii dumarka ahaydna shan bay tegeysaa iyaduna maxaa la sameynayaa e, izaarkii goorgaradii iska dheh maradii hoose oo izaarka ahayd diracii tusaale ahaan khamaarkii saddex ma ah iyo laba maroo cadcad shan baysaa ku tegaysaa ayaduna laakiinse haddii la wadmidaysiinayo saddexdaba labada qofba min saddex maroo cadcad baa lagu kafmayaa markaa ma ku dhacay inay ka gudaysaa weeye waaya wa wuu kibaaranayaa calayhi korkiisa meydkii korkiisii imaamkii weeyaane arbaca takbiiraatin afar takbiiraa la kibaaranayaa kow afartaa takbiiro yaqaroo wuxuu akhrinayaa alfaatixata faatixadii bacda aluulaa takbiirta koowaad gadaasheed waa akhrinayaa allahu marku dhaho acuudu billaahi min ashaytaan rajiim buu ka bilaabayaa saasuu wadayaa marka bisinkii buu ku xijinayaa faatixadii buu akhrinayaa inuu ducaa istiftaax akhriyo ayada lama sunnayn acuudu buu ka bilaabaya maxaa yeelay salaada salaada salaada janaasadu way fududahay he saa fudud in la cuslayo lama rabo wa yusallii wuu ku salinayaa cala nabiyi sala allahu alayhi wasalam buu ku salinahayaa bacda thaaniyati takbiirta labaad takbiirta labaadna hee nebiguu ku salinayaa wey sala allahu alayhi wasalam sheekh ismaanow sheekh ismaaciilow haa'iye labo wa yadcuu wuu u duceynayaa lilmayit meydkii buu u duceynayaa bacdad bacdad thaalitati tii saddexaadna muxuu duceynayaa meydkii buu duceynaya ducadii meydka waatan fa yaquul wuxuu dhahayaa allaahumma ilaahayow haadaa meydkani cabduka waa addoonkaagii wabnu cabdika addoonkaagiina wiilkiisii waaye kharaja wuu ka soo baxay min rawxi dunyaa adduunkii udgoonkiisii iyo raaxadiisii buu ka soo baxay yacnii rawx waxaa weeye nasiimu rayxi riixiha yacni udgoonkii adduunku lahaabuu ka soo baxay weeye iyo ahaa ballaarkii adduunka iyo waasacnimadiisi buu hee ka soo baxay wa maxbuubihi dadkii uu jeclaa buu ka soo baxay wa axibaa'ihi wa maxbuubihi kuwii kuwii asaga jeclaa buu ka soo baxay iyo wa axibaa'ihi kuwii ma garanaysaa uu jeclaa uu ka soo tegay ma idiin godan tahay oo maxbuubuhu ma qorayaa yaah dayib haddaan hoos dhigna saas waaye oo maxbuubihii buu ka soo tegey hoos dhig haddaa ku wadid oo maxbuubihii naxwaan waa naxwe maxaa weye waxaan naxw haddii la godo macnihii wuu isbedelaya haddii la kor dhigana hoos dhigana oka wa maxbuubihii kuwii uu jeclaa buu ka soo tegey wa axibaa'ihi kuwii asaga kuwii magaranaysa asaga jeclaana wuu ka soo tegay haye fiihaa xaal ay ku sugan yihiin adduunkii buu ka soo tegay haddaan godana wa maxbuubuhu wal xaal buu ka soo tegay adduunka maxbuubuhu kuwii isaga jeclaa iyo wa axibaa'uhu kuwii magaranaysaa jeclaa ma garanaysaa isaga fiihaa adduunka ay ku sugan yihiin warkaa ma ku dhacay buu kasoo tegey marka maxbuub haddii lagodoa mubtada haddii la hoos dhigana waa macduuf oo waxay ku cadfan tahay kharaja min rawxi xaggaasay ku cadfanta insha allah markaa ajruumiga dhigataan waa fahmi doontaan waa inaa ajruumigii kitaabka soo diray sumina arag yah soo dhegaysta xaggee buu soo aaday ilaa dulmati alqabri mugdigii qabriguu soo aaday iyo wamaa kiibuu soo aaday huwa isaguba laaqiihi uu qabriga kula kulmayey qabriga soo dhaweynaya saas usoo dhaweynaya marka qofka sal qabriga loo geliyaba saasuu qabriga usoo dhaweynaya kaana wuxuu ahaa yashhadu mid qirahaya an laa ilaaha ilaa anta id xaq lagu caabudo inaysan jirin adiga mooyaane waxdaka adiga qura laa shariika laka cid wax kula wadaagta hee ma jidho intaasuu qiraya wa ana muxamadan cabduka wa rasuuluka inuu yahay buu qirahayay wa anta adiga ayaana aclamu naga og bihi xaaladiisa minaa anaga naga og waxba kama ogin annagu adaa naga og weeye allaahuma ilaahayow innahu isagu nasala bika marti buu kuu noqday nasala bika muxuu kuu noqday marti wa anta adiguna hee khayru manzuulin bihi mid marti loo noqdo kan ugu wacan baa tahay wa asbaxa wuxuu ahaaday faqiira mid u baahan ilaa raxmatika naxariistaada wa anta adiguna haniyun mid ka deeqtoon baa tahay can cadaabihi inaa cadaabto waa ka kaaftoontaa waqad jiinaaka waanu kuu nimi allow raaqibiina annagoo rajeenayna ilayka xaggaaga rajeynayna kheyr iyo inaan ninka caawiso qofka shufacaa annagoo erga u ah lahu meydka erga u ah allaahuma ilaahayow in kaana muxsinan hadduu wacnaa fasid u siyaadi fii ixsaanihi wanaaggiisa u siyaadi wa in kaana hadduu ahaa musiyaan mid khaladaad galayna fatajaawaz canhu ka dhaaf walaqihi lana kulmi biraxmatika raxmadaada darteed ridaaka raali ahaanshahaaga la kulmi waayahay waqihi ilaahow ka ilaali fitnata alqabri qabriga fitnadiisi ka ilaali wafsax ilaahayo u ballaari lahu isaga fii qabrihi qabrigiisa u ballaari wa jaafi ilaahayow ka fogay al arda dhulka ka fogay can jambayhi labadiis dhinac dhulka ka fogey walaqihi ilaahayow la kulmi biraxmatika raxmaddaada daraaddeed al amna inuu ammaan ka noqdo ou ka ammaan helo ilaahow la kulmi min cadaabika cadaabkaaga xataa tabcahahu ilaa aad soo saarayso aaminan isagoo aamin ah ilaa jannatika jannadaada xaggiisa u saarayso biraxmatika raxmadaada ayaanu ilaahayow ku weydiisanaynaa yaa arxama araaximiina inta naxariisata kan ugu naxariis badanow intaas ugu duceynayaa ducadaynkii kalena soo aroorna waa ugu duceynaysaa wayaquulu wuxuu dhahayaa bacda raabica allah akbarta afraad gadaasheeda wuxuu dhahayaa markuu allahu akbar yidhaahdo assalaamu calaykum hore ka dhihimayo mayo intanuu akrinayaa haddana takbiirtii afraad muxuu dhahayaa allaahuma ilaahayow laa taxrimnaa ha naga xariminoo ha naga qadin ajrahuu ajra salaati calayhi wey salaadda aan ku tukannay yaa ajarkeedala naga qadin walaa taftinnaa ilaahayow hana fitnayn bacdahu gadaashiisana ilaahay oo macaasihee hanagu fitnayn intaasuu dhahaya waqfir lanaa ilaahu anaga noo naxari noo dembi dhaaf annaga iyo lanaa annaga iyo hee walahu isagaba wayusallimu wuuna salaamo naqsanayaa bacda raabicati tan afraad gadaasheeda xaggan shiikhu marka wuxuu sheegay arkaanta salaada inay toddoba tahay toddobadii yaa sheegaya arkaanta salaad janaasada waa toddoba haye kow inuu niyeysto inuu janaasa tukanayo waataan soo dhignay kow soomaahayn labo afar takbiiradood inuu la yimaado saddex faatixada inuu akhriyo afar nebiga inuu ku salliyo sal ly salam shan meydka inuu u duceeyo lix inuu may inuu duceeye ku jidhaa inuu meydku u duceeyo haye lix inuu salaadii ka baxo toddoba hmm? toddoba ee sheegaya salaadan ka hadlayaa salaada arkaanteeda wax ka hadlayo waxaan ka hadlaya maxay tahay salaada arkaanteeda hodaya ii sheegaya hmm? Hmm? in la niyeysto toddobaadaan kuu sheegaya takbiiratulixraam in la yimaado kuma jidho kuma jidho kuma jidho ee takbiiraadkay ku jidhaa de ada xagee u xisaabis takbiirtaan xagee ku jidhaa takbiiraadkay ku jidhaa toddobaa la iska rabaa cabaddii baa la iska rabaa keena cabaddii saata hore lama soo akrinayo soomaa yaa dib lagu laaban mayo waa yahay hala keeno baash wax laga shakisan yaha lama rabo miyaa taa miyaa taas miyaa lama rabo waxaa la rabaa bahal sugan ka soco haye wa yudfanu waa la aasayaa meydkii fii laxdin baa lagu aasayaa laxdi qabriga markii la qodo oo qodaalkiisa la dhameeyo laba arin laba meelo baa sameeyaa dhulka adag laxdi waxa la dhaha il baa la sameeyaa dhulka adag dhulka jilicsanna shaqi baa la sameeyaa shaqun marka waa laba laba mustalax laba eray bixin waayo laxdi waa in qabriga markii la qado dhinaca qiblada loo dalooliyo in meydka la eg dhinaca qiblada in loo dalooliyo laxdi baa la dhahaa haddii dhulku jilicsan yahay soo dumeeyana bartanka in la qodo shaqun baa shaqun marka sheikhu muxuu yidhi wa yulxadu wa yudfanu waa la aasayaa qofkii fii laxdin iil baa lagu aasaya mesh haday adag tahay weeyadee iilkoo mustaqbila alqiblati qiblada xiga xagga qiblada laga qodayo dhinacanka laga qodimayo dhinacga laga qodaya dhinaca qiblada xigay wa yusallu waana laga soo siibayaa meydkii min qibali ra'sihi xagga madaxiisaa laga soo siibayaa birifqin si dhibrin ku jidho meydkii markii ambalans laga soo dejiyo qabrigu madax iyo lagu leeyahay soo maa meydka waxaa lasoo dhigayaa dhinacii lugaha ee qabrigaa lasoo dhigaya qabrigii markuu sidaan yahay qibladii xaggan way sooma ahayn lixdii xagga ku qodan yahay xaggan waa madaxii meydka xagganna waa lugihiisi meydka waa lasoo qabanayaa halkana lasoo dhigayaa xagga lugaha meydka lugihiisa tigi doonta baa lasoo dhigayaa kadib baa xag madaxiisa laga soo bilaabayaa soo qabashada madax marka lasoo qabto suu usoo xigay buu tegayaa madaxu meeshii madaxa loogu talagalay intii hore markuu midka kusoo dhammaado qabriga dhinacii ugu dambeeyey waxaa imaanaya lugihiisi marka markaa waa kudhacay soomaa haddii sidaas meel laga soo geliyo waxaa dhecta inuu khaldamo meydkii haddii xaggan laga soo geliyo dhinacii laga rabay haddii xaggan laga soo geliyo maxaa dhacaya meydkii bidixii loo seexiyaa dhacaysa soo maa marka meydkii maadaama midig loo seexinayo waa in hee lugaha laga soo geliyaa dhinaca qibladan loo jeediyaa waaya wa waa laga soo siibayaa min qibali ra'sihi xagga madaxa madaxa meydka oo yaala nicilwahayaal birifqin si dhibrin ku jidha wayaquulu waxaanladhaa yaquulu wuxuu dhahayaa alladii midkii yulxiduhu iilka dhigaya meydka yulxid wax iilka dhigaya kii bud dhigaya meydka wuxuu dhahayaa bismillaah ilaahay magaciisaan ku bilaabahaya iyo wacalaa millati rasuulillaahi diinta islaam diinta nabi la yimaaday haa yani waxaa loogu bilaabayaa si kelmadda ugu horeysa oo qabriga ula galo la noqoto kelmadda macaan saasuu dhahaya qofkii marka dhigayey xigtadiisi baa fiican inaan dhigto meydka qofka bismi illaahi wacalaa millati rasuulilah baa lagu soo gelinayaa baa la dhigayaa inta la dhigayo la haynayaa weeye wayudajacu waa loo seexinayaa fil qabrigii baa la seexinayaa qofkii bacda an yucamaqa markii qabriga hoos loo qodo markii qabriga hee hoos loo qodo qaamatan in istaag la eg qaamatan in la eg hee istaag iyo waa basdatan gacan fidin la eg qof qof dhexdhexaad intuu istaago inuu gacmahana fidiyo intaa in la eg ayaa qabrigii la qodayaa waa inta ugu dhamayska tiran maxaa ugu yar qabri waxaa ugu yar qabri qofka urkiisi iyo ma garanaysaa urkiisi qariya bahalladana ka celiya qabrikaasaa ugu yar maxaa ugu badan qof joogii gacmahana lagu daray intaas in qabriga laqdo kaasaana ugu fiican qof in kota darmaro hooy qabrigaa gelinaysaan aniga qabri saasoo wanaagsan baa u baahanahay gurigayga weeye gurigayo inuu saas wey mhm. wa yusadaxu waa la simayaa alqabru qabriga korkiisa waa la simayaa kurus loo yeelimaya qabrigii waa la simayaa badeel baa la qaadanayaa markii qabrigii taaka kor loo qaado taakadii markii kor loo qaado qabriga tuur laga dhigmayo meesha ugu saraysay maxaa la samaynayaa waa yusataxu badeerkaa la marinayaa waa la simayaa mustawi baa laga dhigayaa meel siman walaa yubnaa calayhi korkiisana waxaa lagama dhisi karo waxaa lagama dhisi karayo walaa yujasasu nuuradna hee la marin mayo weye walaa ba'sa mushkilo ma laha qofkii lasoo aasiyey tacsidii baa lasoo gala walaa ba'sa mushkilo ma laha bilbukaa'i in la ooyo cala almeyiti meydkii loo ooyo marka bukaagu bukaaga la sheegayaahe ooyintii wabaada ahayd maa bukaaga la sheegaya waxa weye indhahaagu inay ilmeeyaan qalbigaaguna murugoodaa buka la yidhaahdaa warkaa ma ku dhacay yaa sheikhu hasaa ku sii muxuu ku yidhi walaa ba'sa mushkila ma laha bilbukaa'i in qofkii uu ooyo waa nusuulu dumuuci min ghayri rafci sawtin ha isagoo codna uusan kor u qaadaynin yaah nusuulu dumuuci min hayri rafcih sawt baa bukaa la sheegaya waa kaa min hayri nawxin asagoo aan qaylinayn walaa shaqi jaybin qamiiskiisana aan jarjaran jeeb waxaa la dhahaa halkaa halkaas uma jeedaan yaa halkaa surku ka soo baxayaa jeeb la yidhahda luqada carabi jeeb kan lama dhaho luqada carabi kanaa jeeb xaggaasaa jeeb la dhahaa marka walaa shaqi jaybin iyo jeebkiisa asagoo aan jexjeex yani haddii qaf dumar ahayd dareeceediiska jeexaynin hadduu nin ahaa uusan marna maradiisu iska jeexaynin walaa shaqi jeybin jeebkiisana hee uusan jexjeexaynin wa yucazaa waa loo tacsiyeenayaa ahluhu ehelkii meydka loo tacsiyeenayaa ilaa alaaati ayaamin ilaa saddex maalmood laga gaarayo saddexdaasoo ka bilaabanaysa min defnihi markii la aaso ka bilaabanaysa markii meydka la aaso in qofkii loo tacsiilaayo saddex beri afar beri shan beri haddaa gaarsiisid meydkii baa qofkii xasuusinaysaa xasuusin marka qofka adaaba murugo u siyaadinaya markaa toban bin kasoo rataraadid hay ilaahay u naxariisto waa kusoo shidaysaaba kadaa marka saddex beri ilaa saddex beri ayaa qofkii meydka ma garanaysaa loo tacsiyanaya maxaa loogu tacsiyanaya dhowr arrimood baa qofka markii loo tacsiyanaya la rabaa in loo sheego kow in la samirsiiyo horta samirsiin in loogu dhaqaaqo meydku saasuu ilaahay u naxariisto waa loo dhimanaya waka alamru bisabri sabr in la amro qof la yidhaahdo sabirha wasbir wamaa sabruka ilaa billah iska sabir idanka alle waa wax lawada qoran yahay weeye wakaa warkama ku dhacay yaa in sabirsiin loo dhaqaaqo maxaa kaloo la rabaa kow arrinka saddexaadoo tacsida la rabaa in lagu sheego waxa weeye qofka hor tacsiyeenayo in lagu booriyo haddii eebba ku roonaado ajar inuu magaranaysaa xisaabsado ajar xisaabso insha allahu tacaala faltasbir hee waltaxtasib ajar xisaabso in lagu booriya qofqof markuu qofka dhinto uu sabro ajar buu helayaa waxaa la rabaa in meydka loo duceeyo tacsida dhexdeeda meydkii ducadiisa ku darto ilahi ha u naxariiso meydka qabrigiisa allahu waasiciyo adducaau lilmeyit ina tacsida aa ku darto baa la rabaa intaa markaa tacsida u sheegto ilaahay subxaana wa tacaala waa uga baryaysaa inuu qabriga qalbiga u qaboojiyo oo uu kabo dhibkii ku yimaaday oo khalaf ka wacan hee khalaf ka wacan uu uu siiyo walaa yudfanu lama aaso laguma aaso ithnaani laba qof fii qabri hal qabri laba qof laguma aasi karo ilaa lixaajatin inay baahi keento mooyaane baahi inay jidha mooyaane baahidu maxay noqon kartaa diiqul ardi dhulkiibaa cidhiir noqdayba dhulba lama hayaba amase kathratu lmawtaa dadkii leeday baa tirabeel noqday kun baa hamar la laayay sida falastiiniya ka socota kun baa akhraad haye maxaan leenaha kun qabri lama qodi karo marka ilaa lixaaja weeyaan ilaa hee lixaaja weeyaan walaa yudfinu lama aaso ithnaan laba qof fii qabrin ilaa lixaajatin mooyaane hada billahi tawfiiq wsala allah wasalam calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wasaxbii ajmaciin insha allah imtixaankii baan gelaynaa biri wixii loo gaaro biri soo diyaargarooba saa dambe baa imtixaanka soo diraynaa insha allahu tacaala wabilahi towfiiq